اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجان من هزل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصل اللهم على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم waa dersigeennii saddexaad iyo kitaabkeennii laamiyat ibnu wardiga ahaa ama fatxu raxiim araxmaan ama nasiixatu likhwaanka ahaa aynaman shaaduu wasaduu wabanow halaka alkuhlu walam tuqni lqunal ayna aaway man duldulkaasoo shaaduu adkeeyey wasaaduu saadoobay wabanow dhisay halaka waa halaagsamay alkullu dhammaan walam tuqni ma deeqin alqulal qalcadii hay dhisteen iyo dhufaysadeen waxba kama deeqin markaa yadaw ayna awe arbaabuulxija caqliga dadkii u saaxiibka aw ahlunuhaa dadkii dhugta lahaa aw ayna ahlulcilmi ahlulcilmiga aaw waalqowmu luwalu dadkii naga inaga horreeyey ummadiha aaw lama haya weeya waa tagaan sayuciidu allaahu ilaahay waa soo celinayaa kullan mad kasta kulligoo minhum kuwa ka mida maalinta qiyaamaha la keeni wa sayajzi alla waa abaalmara faacilan man faacilan faacilan faacilan mid kastoo ficil sameeyey shar iyo khayr faman yacmal midqaala daratin khayran yara waman yacmal midqaala daratin sharan yara wey maa wixii qad facala uu sameeyena waa la keeni wey wuxuu yidhi hadalkii musiibataye nimankii dabaqyada dhisay ee daaraha dhisay ee buuraha dulaawey alam tara kayfa facala rabbuka bicaad irama iram waa jilbi ka mid a reer caad wey daati alcimaad nimankaasoo hee u saaxiiba maxay tirar tirar markay guurayaan tirar qaanjiban allatii taasoo lam yukhlaq aan la qalan midlahaa fi lbilaad iyadoo kaleba adduunka laguma abuurinba wa hamuud aladiina hamuud aawe aladiina kuwaasoo jaabuu xordi jiray asakhrata toga dhexdiisa salaxa sabsbika qodi jireenba caadi waa qodayaanba wa fircawna aawe dilawtaad fircawnka saaxiibu dhakawyaha aawe qofka markuu raba inuu dilo afarta adintusa u kala jiido waa halkaa calaa dhakow halkaa calaa dhakow lugta kala dhakow ta kala dhakow halkaa sujuudda dhakow sida harig neef adhiga laga siibayoo oo bannaanka lagu waday oo wt awtaad ma taqaanto watad wa fircawna dilawtaad watadka u saaxiibkaa watad waa geedasha yararka ee harigga aariraha lagaga taxawuda qofkan baadaa yaqaan wasaadow nimankii awey madaxda noqday allah ugaasyada ahaa labada jira saasaa loo babin jiray saa saa waa la babin reer yar hataa taksiyaa laga ilaalin wabanow nimankii adduunka dhisay aawe dawlado dhisay isku daya caalam ka caalam ka qaarad ka qaarad xukumi jiray aawe aawe nimankaas lama hayo sheekh halakal kullu kulligood waa halaagsameen walam tugni ma deeqin alqulal qalcadihii ay dhisteen geeridii ilaahay iyo cadaabkii ilaahay kama celinin ina man jaawaza almacaali waabtanow aina man shaaduu wasaduu wabanow halaka alkulu falam tuqni lqunaar fakaayi min qaryatin ahlaknaaha wahiya daalimatun fahiya khaawiyatun calaa curuushiha wa bi'rin mucadalatin wa qasrin mashiid ilahay yidhi subxaana wa tacaala ayna arbaabu lxija dadkii caqliga iyo garashada iyo cilmiga iyo aqoonta iyo wax walba iyo halabuurka iyo abwaa u saxiibka aaw ah. ayna ahlunaha dadkii dhugta lahaa oo nabigu yidhi liyaliinii ahlunuha war aniga salaada waxay igu dadka yacnihii maaragtay ku tabargala cilmiga iyo aqoonta iyo maskaxda iyo caqliga aawe asxaabu lxija arbaab bimacnaa asxaab wey arbaab bimacnaa asxaab ay alcaql attaam baa la yidhaahdaa ina fii dalika laayaatin liuli nuha ina fii dalika laayaatin ladikra liuli albaab ina fii dalika ladikra liman kaana lahu qalbun aw alqa samca wa huwa shahiid walmasa qur'anka dule ahlunuha iyo ahlulxija waa isku mid ahlulcilmiga aawe aawe ahlulcilmiga culimadii aawe shaafici aawe axmed bn xambal aawe maalik aawe kullihii dahabu waxaa asoo kitaaba dadka qore waa tageen waalqowmu lwal ummadihii inaga inaga horreeyey ee toddobaatanka aan ku ahayn lixdan iyo sagaalkii aawe haddaba war kalaa ha ku galo sa yuciidu allaahu kulla minhum dhammaan waa la soo celin goorma aakhiro kulli waa la keeni minhaa khalaqnaakum uma inakum yowma alqiyaamati tubcauun weeye macnaheedu wa huwa aladii yabda'u alkhalqa uma yuciiduhu wa huwa ahwanu calayhi yowma asaga maa khalqukum walaa bacdukum ilaa ka nafsin waaxida maa khalqukum walaa bacthukum ilaa war soo saaritaankiinna iyo abuuritaankiinnu wallaahi naf keliya abuuritaankeedna lama dhannaaday kamaa bada'naa awala khalqin nuciiduhu wacdan calayna inaa kunna faaciliin la soco hadda waa good wey maalintaasaa la keeni marka idaha wey sayuciidu allaahu ilaahi ayaa soo celin kullan mid kasta kulligii oo minhum kuwa la soo sheegay ka mida ah wasayejzi alla waa abaal mare faacilan mid kasta oo ficil sameeya maa wixii qad facala uu sameeyey sharan fa shar khayran fa khayr walaysa sharuhu alkhayru kulluhu biyadayk walaysa sharu ilayk yaa rab waayahay ebunay yasmac wasaya jamacad xikaman qusad biya khayr olmela ebunaya wiilka waata hadda waanadii waa beydka labaatanaad bunaya yaa bunaya wiilkaygiiyo waismac maqal wasaayaa dardaarankayga dardaarankayga maqal wey wiilka wiilba la dardaarmaya wiil walba ula dardaarmaya war cubayd baashaada kugu socotaa iska jir hayo oday <laughs> saas weeye waayahay yahay waan aday kugu socotaa baashu wuxuu yidhi ay bunaya wiilkaygiiow ismac maqal wasaayaa dardaaran maqal dardaarankaasoo jamacad jamacsatay xikaman xikmado khusat weliba dardaaranka aan ku siinaya waxaa lagu khaas yeeloo lagu biyo dhigtay oo la fadhiisiyo lagu bacarimiyey oo la bakhuuqiyey oo lagu xareeyey biha iyada khayrulmilali diimaha diinta ugu khayr badnayd baa la waa diinta islaamka wey kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna can ilmunkar waka yu'ti alxikmata man yashaa man yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran katiira waaya waradiitu lakum alislaama diinan wakadalika jacalnakum ummatan wasada litakunu shuhadaa cala annaasi wayakuuna arasuulu calaykum shahiidan yani maaragtay waxaasoo dhan ba ina tusay iyo aayaadkaasoo dhan yaa bunaya ismac maqal wasaayaa jamacad xikaman xikmado khusat weliba maqsuusatun almaqsuusu biha iyada khayru lmilal diinta midii ugu wanaagsanayd ayaa lagaga soo xulay buu kuyidhi bannaanka laguu soo dhigay waawayn waa ka marka haddaba dardaarankiisdhigay dhagaha raarici dhegta dhagaha ilaahay baa kuu sameeye ka faa'iidee udrubulcilma walaa taagsal famaa abcada alkhayra calaa ahli lkasal udrub ilcilma cilmiga dalab war cilmi raadi war cilmiga baro war kitaabta baro war sheekh noqo walaa tagsal ha cajisin ha cajisin famaa abcada alkhayra khayr maxaa oga fogaan badan calaa ahli lkasal dadka wahsada wahsiga badan dadka wahsiga badan ee hurdada badan ee cajiska badan ee dibudhigashada badan ee ayaga dhanba waxtarka aan lahayn dadkaa maxaa ka xun maxaa khayrka oo ka fogaan badan khayrkaa ka fog udlub walaa tadjara min matlabin fa aafatu talibi an yadjara ama tara alxabla bitakraarihi fi sakrati samaa'i qad athara alcilmu nuurun falaa tuhmil majaa lihzaw wacmal jamiilan yura falfadlu fi lcamali laa tarqudi layla ma fi nawmi faa'idatun laa tagzalana tara alxirmaana fi lkazali wuxuu yidhi cilmiga dalab hooy hanaka ka cajiisin faafatu aalibi an yadjalaa waa inuu noogo waa inuu cararo fulay istiqaama la'aan wey wuu boodboodi muluqle kulba meel buu tegi indhuhu taagtaagi indhajunjo indhahunjo amaa tara alxabla bitakraarihi fi sakrati samaa'i allaahu akbar wuxuu halkan ku sharxayaa arrin cajiibahoo weligaa xoola ma waraabisa ceel ma tagtay ceel dee bismillahi raxman raxiim toban toban baaca bahal wadaana oo ri weynaatay ama weyn laga bixiyey oo afka dulac loogu yeelay afkaa dunuc loogu yeelaya markaasaa baal xadhiga sidaa markaasaa la deeminayaa xood markii la deemiye kabacdi markaasaa laba wiilba saa islaqban markaasaa qabaalka iyo darkisaa lagu sutay ogow dhagax adag oo ceelka lagu kabray ama tiirar waaweyn oo gabre iyo galool iyo hareeri ka samaysan oo ceelka lagu kabray dhagaxasaa loogu sujuuday maartay usaa u tuuray maartay marka dambe suu u xoqi u xoqi u xoqi marka dambe dhagaxana wuu kala goyn geedkiina wuu kala goyn u hadalkan amaa tara alxabla bitakraarihi fi sakrati samaa'i qada tarabka cilmiga marka markaad ku celisid alkalaamu huwa lafd alkalaamu huwa lafd almurak almufiid aad wadi aad wadi marka dambe maxaad gaadhi qaala muxammadu huwa bnu maaliki axmadu rabilah khayra maaliki musalliyan calaa nabiyi lmustafaa waaalihi lmustakmiliina sharafa waastaciinu llaha fi alfiya batusha ka qabanba alcilmu cilmigu nuuru nuur weeye falaa tuumil majaalis majaalisiisa ha ilqaynin ha ka kicin iska fadhi wacmal jamiilan yura falfadlu fi lcamali wuxuu ku yidhi wax wanaagsanna samee camalka fadligiisu waa ku camalfale cilmiga fadligiisu iyo quruxdiisa ciwaankiisa astaantiisu waa ku camalfal laa tarqud illeyla maa fino faa'ida war habeenkaa seexan hurta weyna yaa ilmo yaroo markaa dhashay maarti wax ka horta badan ma jira ninku markuu dhallinyarada wax ka horta badan ma jirto ha waa loo kiciya waa naaskaa la siin waa lagu celin haddana laa tarqud illeyla maa fino faa'ida war faa'ida male hurdada iska daa hurdada iska daa laa taksalanna tara alxirmaana wareedha ha wahsanin hoojin iyo hongow iyo waxa weeye waxla'aan iyo faqri iyo balaayo o dhanba kasalkay ku jirtaa wadlcub ilcilma walaa tagsal famaa bacda alkhayra khayrka maxaa oga fogaansho badan calaa ahli lkasal maxaa ka fogaansho badan makaidaawd wax ka fogaansho badan mamama jira ee waxtafal waxtafil ku xafladaysuu kuri sheekhu lilfiqi fiqiga fidiin lilfiqhi fidiin diinta fahankeeda ku xafladayso xaflada u dhigo haddana muxuu ku yidhi ya watruk alkaadata laa taxfal biha tumsi fii cizin wa turfacu tijilto kuma soo dhihin ha la xaflayn dhihin jaanyaqaad ah jibbiinka ah iska daa jaanyaqaad jibbiina waxtafil lilfiqi fi diin diinta dhexdeeda ku fiqiyeyso ku fahan ka dhereg xafladayso ku boodbood la raacayso walaa tashtagil ha kaga mashquulin canhu can tacliimi alcilmi canhu can ilfiqi fidiin diinta fahankeeda diinta ka warhaynteeda diinta hagaajinteeda hee bimaalin wakawal maal iyo hee maal iyo ganacsi iyo wax la mida iyo wakawal iyo niman kuu khidmaynayo shaqaala ku ah oo intaad hanti yeelata marka waa madaxtinimo iyo ganacsi labadaa yuusan kaa mashquul diinta ilaahay awalka hadde ogow xogaa waa adiga arkay gaari yaro kuwa askaroo dusha ka saaranayo markuu xoogaa yaro suud asagoo qabayasa usoo yardegiyo hareeraha ka yar soconayaan taki taki takiyo markaasaa wixii o dhan maxaa ka khaldan ka leex ka leex maxaa ka leexdaa madaxweynaha ka leexo wasiirka ka leexo maxayga ka leexo waar belukaadi haye ninku ma wax bartay baa mise waa nin reer ya maya waa war ma four point five walaa tashtaqil ha kaga mashquul canhu can ilcilmi can tacliimi alcilmi can ilfiqi fi ddiin xafladaysigiisa iyo fahankiisa bimaalin maal iyo wakhawal tacallam faina alcilma zaynun liahlihi wafadluhu wacinwaanun likulli lmaxaamidi wakun mustafiidan kula yowmin ziyaadatan min alcilmi wasbax fii buxuuri lfawaa'idi tafaqa faina alfiqa afdalu qaa'idin إلى البر والتقوى وأعداء قاسدي هو العلم الهادي إلى سنن الهدى هو الحسن ينجي من جميع الشدائد فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد تعلم فإن العلم زين لأهلي والعلم قبر علمك وحق روحي إنك برت وفضل وعنوان وأستان يسمد يتات القروح بدنوي وكن مستفيدا كل يوم زيادة ziyaadso wasbax min alcilmi wasbax fi buxuuri alfawaaidi iska galgala maktabada ku dhex galgala sida jiirka dhex orad kolba kitaab marso cajiib itafaqa faina alfiqa afdalu qaa'idiin ila albiri wataqwa wuxuu ku soo gabagabeeyey faina faqiha waaxidan mutawarican ashaddu cala shaydaani min alfi cabd hal caalim oo faqiiha oo caamil ah oo diinta ilaahay ku barbaaray shaydaanku wuxuu juhdiga kaga bixin ogyahay iyo inuu jidka ka leexiyo kun caamay ninba baa la diray waxaa marma hal caalim baa artay inaad waddada ka leexisid mise kun caamay wuxuu leeyahay halka caalim baa ka fiican ibliis baa dhahaya halkaa caalim waddada ka leexi kunka caamay hal iska da aa rabaan jidka sacdaha ku taagnaadaan baan ujeedaan wahjuri nawma hurdada ka haajar waxasilu taxsiili alcilma hu cilmiga taxsiili oo ka shaqee cilmiga faman duulkii yacrif ilmatluuba yacnihii gartaa waxa uu dalbaya wanaaggiisa yaxqir wuxuu xaqiraa maa badala wuxuu bixinayo halkan xigmad weyn baa ku jirto oo macnaheedu uu yahay balu fiirso wajurin ma waxasil hufamaan yacrif ilmatluuba yaxqir maa badal faacilaatum faacilaatum faacilan bal loo akhrin karaa marka wuxuu yidhi hurdada iskaga carar sidoo kale cilmiga xasili masale masale ku dar bayd bayd ku dar si fiican faman yacrif ilmadluuba qofka garta wuxuu dalbaya qiimihiisa faman yacrif qiimat almadluub yacnihii matluubku dalbaya qiimihiisa qofka gartaa hee yaxqir waxba lama aha maa badala wakhtigu bixinayo cilmi baa dalbaysaa soo maaha wakhtiga dhan buu huraya cilmiga qiimihiisu garta soo hurdoole muskadayn soo camirasho caalim raaytu lcilma saaxibahu kariimun walow waladhu abaaun liaamu yacnii cilmiga wuxuu leeya saaxiib ka fiican weligeyba ma arag markaa yadaa wey weligeyba ma arag buu leeyahay laa taqul ha dhihin qad dahabat arbaabuhu ay asxaabu alcilmi wa tulaabuhu way tageen ha dhihin kullu man saara cala darbi wasal kullu man duul kulliga duulkaasoo saara qaada calaa darbi ilaa ariiqi alcilmi man salaka ariiqan yaltamisu fii cilmi saala lahu lahu ariiqan ila aljanna man badaa bihi camalu lam yusric bihi nasabuhu la macna yahay iga qor laa taqul ha dhihin qad dahabad wuxuna oree kii oo sheekh iska cabd cilmiga wuxuu ku dhihi cilmiga dee culimmada akhrin jirtayna hadda uu iska daayeen dadkii baran jiray fiicnaana uu iska daayeenoo meelahaasaan shaah iska cabcabaa kulaha meelahaasu rabaa mogta lafdhanta hilib dhaka jabiye keen dhaka jabiye laa taqul adigu baro ha dhihin waxaas ha lama akhriya laa taqul qad dahabat arbaabuhu arbaabuhu ay ahluhu wa asxaabuhu asxaabuhu maatu imaam shaafici wuu dhinto ibnu wuu dhinto ibnuqayim muxuu dhintay alkaafiyatu ashaafiya fi lifarqati annaajiya waa lix kun oo beyda waxay dhiman sharaxa ugu qaalisan adduunka kow laba saddex afar mujallad weeye la soco soo saar kaa dusha cibeedo soo saar hadda maalan kaa dushaada yaalla maya bidaayat lmujtahidkaa ah. maxaa ku xiga alkawaakib ee alkaafiyat shaafi kuma xigo haa matnigiis weeye haa alkaafiyat soo ma aha alkaafiyatu shaafiya la yidhaha soo ma jeedaan asagoo sharxan afartan majalad halka yaalla weeye weli hadda rag baan arag ogow brofeer seelaha baa kuu dhaafsaday waa lix kun oo bayde bal ka war waa lix kun oo beyd wiil baa alifay ibnulqayim aljawsi baa la yidhahdaa ma kaftamo birta calashada oo la yaablo mucjizaa wey oo rag iska hadhiidhi waa shan boqol shan kun siddeed boqol iyo labaatan iyo kow wey bayd lix kun oo beyd bu waxay ka dhiman ya cajab alcajaa'ib alkaafiyat shaafiya isagoo sharaxa afar mujalaalkaasu yaallaa qaalin geela waa ka qaalisan iska jir haad <laughs> ku taataaban laa taqul hadhihin qad dahabat arbaabuhu kullu man saara calaa darbi kullu man shakhsigaasoo saara qaada qaada calaa darbin waddadii cilmiga wasala ay maqsuudu maqsuudkiisii waa gaadhaya maqsuudkiisa adduunyada an yakuuna caaliman rabbaaniya maqsuudkiisa aakhiro ah jannat lfirdows laclaa fi ziyaadi lcilmi irqaamu lcida wa jamaalu lcilmi islaaxu lcamal waxbaa ka boditalow isagoo isku xigaan waayahay fii ziyaada alcilmi cilmigoo la ziyaadsado irqaamu lciddaa cadowga ilkatuuridiisa labada indhoodba fag baad ka soo siinaysaa cadowga wa jamaalu lcilmi cilmiga quruxdiisu waa maxay islaaxu lcamal waa in camal lagu daro wey cilmi bilaa camala waxba keeni maayo sidoo kale xujajkaa laga do gaal fi ziyaada alcilmi aqoon iyo xujaj marka ula timaad wuxuu ku yidhi adduunka yaa abuurtay allah khaaliq baad leedahay adugu maxaa tahy ana wa anta makhluuqayni daciifayni ya laa yadri ya waxba aan garanayni wey wallaahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay'a wajacala lakum asamca walabsaara walafidata qaliila maa tashkuruun la socodlada fi isdiyaadi alcilmi cilmiga la siyaadsado waxaa ku sugan irqaamulcidda cadowga laga adkaado wa jamaalulcilmi cilmiga sharaftiisa iyo quruxdiisa iyo wanaaggiisuna waa maxay islaaxulcamal camal inuu kuu siyaadiyo weye ood ilaahay ugu dhawaatid ood ummadda ku anfacid wey haa ood janno ku gashid beri ka maalin hada wabilahi towfiiq wa sali allahuma calaa nabiyina muxamedin wacalaa darsigana saddexaad wey halkaa inugu joogo